ummadda nin kastaba waxa weeyaan kaalin buu ka gelaya ninka cilmiga inta barto ulajeedadiisana ay tahay an yacrifa aطariiqa almuhlى fi adaaءi alxadiidi can rasuuli lahi sal اlه alيه wasalam shaki ma laha inuu soo gelayo nebiga ducadiisa nadar allahu mra'an samica mina xadiiثa fabalagahu kama samicahu aw kama qaala salى اllahu alayه wasalam ducadaas nebiga waa mutaxaqiq wa anaha tustajaab liman tawafarat fiih wujuuhun ywmaidin naadira ilaa rabbihaa naadira dadkaasay soo gelaya marka calaa hadihi niya qofka hadduu ku barto culuum اlxadiid wamaa yatacalaqu bihi sharxan wa tafsiiran wa wa xifdan kulu dalika juza isla gelaysa ninka xadiidka rasuulka xifdinayo uma xifdinayo min ajli an yatabaraka bilalfaad la ninka صaxiix الbخaarي bluغ اlmaraam ay kitaab walow biarbaciin الnawiya xifdiyo waa juz min التbliiq can rasuuli الlahi sal اله alيه wasalam marka calaa hadi niya qofka hadduu ku gaaro in sha allahu tacaala waxaa loo rajaynaa khaatimo wanaagsan oo niyadana ilahay dartiis ula jeedo laysa litakahur usan ka ahayn cilmigu yaqaanaana isan kaa ahayn laakin musaahama fi adaaءi اxadiiث can rasuuli lahi sal اlه alيه wasalam wax ka wanaagsan oo qofka uu qaban lahay ma jirto marka calaa hadi niya yaan ku gelaynaa abwaabtan oo dhan musanif wuxuu uri waqad sabaqa bayaanu kahiiri minhu baabkan wax badan oo masaa-il ku saabsan baabkii horey soo galee fii dimni nawceyni qablahu labadii nooc oo ka horeysay oo ugu dambeysay midkii hadda aan ku jirnay oo kitaabat alxadiid ahay yuu qeybkaga yuu ka soo galay buuri marka riwaayat alxadiid shadada qowm fi riwaayati faafratuu watasaahala fiiha aakharuuna fafaratuu marka fiiri daa'iman diinta islaamka wasati wasatu ah bayna aladyaani kuliha wa bayna alumuuri kuliha wakadalika jacalnaakum ummata wasatan litakunuu shuhadaa cala annaas ninka wasat markuu yahay hadihi lwasatiya ahalatu an yakuna huwa shaahidan cala alaakhariin marka fiiri fi baab alcaqiida markii la joogo dad waxaa weyaan afratu dadna faratu ahlu sunna min bayni haaulaai hum lwasط ahlu sunna hadaad maqashidna xaamilu liwaaihim waxa weyaan ahlu lxadiid xataa qaala alimaamu axmed fi xadiid laa tazaalu طaa'ifat min umati ظaahirin cala alxaq ilى akhirihi qaala in lam yakunuu ahl اlxadiid falaa adri man hum bu marka daa'iman fiiri marka waxa weyaan wasatiyada waa shay matluub ah wasaطiyada maطluub waay shadada qowm fi riwaaya riwaayadii bay isku adkeeyeen faafraطuu way xadgudbeen yani kharajuu min aish alictidaa bimacnaa anahum ishtaraطuu fi riwaayati lilxadiidi can rasuuli lahi shuruud shuruudaasna ay gaarsiinayso ilaa xaddi tashadud wاlguluw fiiha faafraطuu watasaahala fiiha fi riwaayati aakaruuna fafaratuu faratuu way gaabiyeen yacni meeshii laga rabay ma ayna gaarin kuwaas tafriid iyo ifraad ala kala yihahdo marka qaarna way gaabiyeen wixii looga baahnaa iyagoon aan dhamaystiranin yay riwaayada bilaabeen qaarna intay intay dhamaystireen waxaan loo baahnayn haddana shardiyeen marka alxaqu baynahuma asaa kuu sheegi doona wa min madaahibi tashdiid waxaa kamid eh madhabu man qaala ninka yihi laa xujata xuja kuma jirto ilaa fi ma rawaahu raawi raawiga wuxuu wariya mooye min xifdihi iyo wa tadakurihi wax la xujaysanayo nin xadiid wariya ma jiro ilaa maa kaana xaafidan can dahri qalbin wa mutadakiran yastatiicu istixdaarahu fi kuli waqti tadakurihi marka kitaabkaadii aad qor ku qornay haddaadan xifdisanen waxa ku qoran ma fi ay faa-ida buu leeyahy leesh waxaa dhici karta baa lagu leeyahay kitaabkii inay cidkaa caariyeysato ama adigoo hurdaa in wax lagu daro maadaama laa taxfadu maa fi kitaabika laa yu'man an yuzaada fiih aw yunqas walidalika waa inay jirtaa kitaabkii maca ish adhaakira axsantu وdlika marwiy عan malik وabi xaniifa radي الlahu canهuma ibn xajar fi nukat malik uu kasoo guuriy riwaayad badan xataa in la yihi ninka haddii kitaabkiisa uu intu qorto muqaabala ku sameeyo wamaca dalika yani saanahu cindahu alaa yaصixu an yuؤadiya qaal la ma ma adraahu yumkin an yuzaada fi xaali gaflatihi bu sun wax ogin in kitaabka wax lagu daro marka laa naqbal minhu saas u leeyahy wadahaba ilayhi min asxaabi الshaafiعي abu bakrin الsaydalani اlmarwazi waa iska iska mutaakiriin qoladaas waxa weeyaan waxay yihaahdeen kitaabat اxadiid maca xifdihi oo ninkii haddii kitaabki intuu sheeki ka maqlo oo wixii qorta kitaabkiisa uu muqaabalay oo gacantiisa ku haysta laa yasixu an yu-adiya canhu min khilaali kitaabihi طabcan tashadud oon caadi ahayn weyaan wailaa nabiga markuu ninkii abu shah aan soo marnay uktubuu liabi shah markuu nebiga yihi wuxuu saas olahay waxay ahayd ninkaas wuxuu waa iloobayaa wixi ma xifdin karo low lam takun alkitaaba taquum maqaama alxifdi lakaana amruhu sala allahu alayh wasalam alkitaabata canhu liabi shah cabata haddaaba xifdiba shardi ay u tahay ninkaa maba xifdi kari buu yihi marka nabiga ma dhin haddaadba xifdi karin laa yasixu alkitaabatu cani ma dhihin lakin uktubu liabi shah uu nabig yihi alayh الsalaatu wasalaam ayb wa minha madhabu man ajaaza qoladii mutasaahiliin tahay mana kamida ajaaza baneeyey alictimaad in la cugsado fi riwaayati markii wax la warinayo calaa kitaabihi in la cugsado gayra anahu law acaara kitaabahu maya weli waxaan ku jirnaa mutashadidiinti gayra anahu law acaara kitaabahu kitaabkiisa haduu caariyeeyo wa akrajahu min yadihi ou ka bixiyo lam yara riwaayata minhu in wax laga wari karo uma arkin waa ligaybatihi kitaabka maqnaashadiisu canhu can sheikh uu ka maqnaado qolo kale waxay leeyihiin qoladaasi ku daba dhow yihiin kitaab wax waa laga wari karaa walow lam yakun الshakصu xaafidan lakin bishardi waxaa weyaan an laa yakruja alkitaabu min yadihi weligiis laakiin haddii kitaabkii ay dhacday in laga qaato maalmo uu kasoo maqnaado lagu soo celiyo ma kaanuu yafiquuna fi dalika alkitaab walow kaana almustaciiru ma'muunan dayinan hiqatan fi diinihim waxay leeyihin maaya marba gacantaas uu ka baxa layskuma hubo waa nooc min atashadud weeyaan waqad sabaqat xikaayatuna naqlinteena waa soo hormartay limadaahiba aan soo naqlinay can ahli tasaahuli wa ibطaaliha fi dimni ma qeyb gudaheeda taqadama hormaray oo min sharxi wujuhi اlakdi wataxamuli dad badan oo riwaayaat ama fi xaali samaac iska sheekeysanaya ama hurday ama yuxadithuuna can nusakin lam yuqaabiluuha ama yarwuuna an can الshayki biاlijaaza alati laa tasix ashyaa badana na soo hormarta qeybay ka yihiin tasaahulaadka bu wa min ahli tasaahuli qowmunaa kamidi samicuu kutuban maqleen musanafatan la sanifay watahaawanuu iska fududaysteen xataa idaa acinuu hadday galeen fi sinni cumrigooda hadduu hormaray oo waxtiija ilayhim loo baahday xamalahum اljahlu yaa ku ximbaaray iyo washarahu wax badnaan raadin wuxuu ku ximbaaray calىa an rawowhaa inay kutubtii wariyeen min nusakin inay ka wariyeen mushtaraatin lasoo gatay aw mustacaaratin lasoo cariyeystay gayri muqaabalatin waxbana aan la aan la muqaabalaynin qolena saasay sameyan u leeyahy asalkoodii kutub bay ahayd musanaf ah oo la wada yaqaano kutubtii ayada ahayd bixaalin min alxawaal kharajat min aydihim ama waa ka gubatay ama waa ka dayacantay ama si unbay ka noqotay markaasaa dad kalaa inta u yimaado yayleeyihin kutubtii ayaga ahayd waa kuwaana suuqa inta laga soo gato yaa leeyihi kutubtii alatii samictahaa wadaacat aw ixtaraqat minaka haadihi hiy alkutub marka kutubtii ay ictimaadaya ama dad kale laga soo cariyeysta kuwaas oo dhan waxa weeyaan ilaan waxaaba laysku hayba asalkii aday aada qoratay inuusan gacantaada ka bixin laakin asalkii maba haysidba kutub kale oo laleeyahay anaha hiya alaslu aw ilmanqul can اlasli ma'kuudat min alaswaaq iya waxaa laleeyahay inta dul akriyo iyay aqbaleen inay axaadiidtoodii tahay sida hadda noo imaan doonto facadahum alxaakimu abu cabdillaahi alxaafidu fi طabaqaati اlmajruuxiin uu ka tiriyay kuwaas inay majruuxiin noqonayaan oon aan riwaayadooda la aqbalaynin liajli hada tasaahul qaala wuxuu ihi xaakim wahum yatawahamuuna waxay u malaynayaan annahum fii riwaayatihaa saadiquuna inayhin kutubtaas oo lasoo iibsaday inay taxdiid ku sameeyaan in runka sheegayaan ay ka cabiraysa asli riwaayaatihim yay umalaynayaan qaala wuxuu ihi hada mima kahura fi nnaasi midkan dadka waa ku batay wa tacaataahu qowmun dad baa isa siiyey oo min akaabir اculamaai wاlmacrufiina bصalaح tacaaطaa waxaa la yihahdaa yani xirfo aadan aqoon hadaa tirahda waa aqaana waaa l tacaaطى hadihi xirfa yani laysa ahlan tacaaiga waxa weeyaan an an tansiba linafsika maa laa tacrifu tacaai weya marka hadda waxa weeyaan dad badan baa arrintaas ku dhaqmay oo qaatay oo ay kutub laleeyahay anahaa hiya cibaara can اlusul wahuwa gayru mutaakidin minha maakudat min alaswaaq o mustacaara min algayr waxa weeyaan yactabiruuna anaha usul qultu waxaan iri buri ibnu صلاح wa min almutasaahiliina waxaa kamid cabdullahi bnu lahiica almasri cabdullahi bnu lahiica dadka luhayca badana saasay uga dhawaaqaan khata cabdullahi bnu lahiica almasri sheikhu cabdillahi bn mubaarak wa nin mutaqadim ah wuxuu ri wamin almutasaahibiina cabdullahi bnu lahic almasri turika alixtijaaju biriwaayatihi in asiga la xujaysto waa laga tagay maca jalaalatihi asoo nin weyn oo yani qadar iyo xurmo leh waa litasaahulihi yani wuxuu tasaahul waa fududaystay dukira can yaxya bni xasaan waxaa laga wariyay anahu ra-aa qowman inuu arkay macahum juz-un ou wataan juz kitaab wa samicuuhu min ibni lahiica ay ka maqleen fa nadara fiihi yaxya ibni xasaankaas kitaabkii uu fiiriy faidaa laysa fiihi xadiidun kuma jiro min xadiid ibni lahiica fajaءa ila bni lahiica buu u yimiday faakbarahu bidalik waxaa layihi kutubtan dad badanoo waxaan soo aragnay kutub adiga kaa soo wariyeen markaan fiirinay xadiidkaadina kuma jiro ma ladii xamalaka calaa dalik kutubaa suuqa laga soo gatay yaa lihi sheekh cabdallah hadihi min axaadiika markaasu iqra caleyh fayaqra'uuna caleyhi fayujiizuhum calaa dalik markaa saas maxay tahay baa layidhi jawaabtuu ka bixi waa kan faqaala wuxuu ihi maa asnacu maxaan ku samaynaya yaji-uunanii bikitaabina iila imaanayaan fayaquuluuna waxay leeyihiin haadaa min xadiidika u kamid yahay fa uxadithum bi markay yihaahdaan haadaa xadiidkaada u kamid yahay anigan ahlan wasahlan marka hadalkaas waxaa hadal aada uqawi jiddan ah ibnu lahiica waxa weeyaan waa ficlan kamaa qaala mualif maca jalaalatihi nin qadar iyo mudnaan mudawi ah lakin laysa alamru kamaa dakarahu yaxya bnu xasan صaxiix ana ibn lahiica bictibaar riwaayaati alaakhiriin dadka dambo waa daciifa sababtana waxaa weeya kutubtiisii way ka wadaacat واkhtalata shay min caqlihi bisababi dalika marka aladiina akaduu canhu fi akhiri cumrihi riwaayathm marduuda ama ida samica ma ma rawaw canhu اlakaabir kacabdillahi bn mubaarak waman kana fi shaakilati faxadiiثu laa yanzil can darajat اlxasan marka aqwaasha haddaad argti raawiga laysku khilaafsan yahay in amkana altawfiiq bayna alaqwaal bitanziili man qabila xadiiثahu fi awali xaalihi wa tanziil man radda xadiiثahu fi akhiri xaalihi hada ariiqa macruufa wey laakin sida hadda laga sheegay hadduu ahaan lahaa lidaliil ana ibn صلاح qaal dukira can yaxya siqata tamrid hal hada الsanad haabit ilى yaxya bni xasan am la allahu alam lakin xaalu ma اtafaqa calayhi ahlu اlcilmi ana bn lahic alayhi saatan fariwaayat lmutaahiriin canhu bisababi ladi dakarnahu daciif waaye lakin laysa calaa iطlaaqi waxadiiduhu mima yudkar fi baabi alxadiid اlxasan sidii maxamed ibn isxaaq iyo wax lamid a wa mithlu hada waaqicun min shuyuuki zamanina buri ibn ibnu salax wa mithlu hada midkaani waxay lamid e waaqicun wuxuu ka dhacaa min shuyuuki zamanina yaji-u ilaa axadihim waxaa uu imaanaya aalibu bijuz-in ula imaanaya aw kitaabina ula imaanaya fayaquulu waxau leeyahay haadaa riwaayatuka midkan waa midkaad warisay fayumakinuhu min qiraa'atihi calayh marka fayumakinu shayki tilmiidkiibuu makanina min qiraa'atihi tilmiidki kitaabka inuu akriya aleyh cala sheikh muqalidan lahu sheykhaasoo tilmiidkii taqliidsanaya min gayri an yabxatha asoo aanan raad raadinin bxayثu yaxsul lahu hiqa kalsoonidiis ay ugu xasisho bisixati dalik asoon fiirinin kitaabkan aada leedahay waa riwaayadaada io dhiib asoon iska fiirinin oon hubsanin ya taqliida calى tilmid aladi qaala lahu hadihi riwaayatuka uu ku yiri asoo taqliidana leyi nacam lakin zaman ibn صلاح ma hiy zamn صxة الxadيث وضacfiha mujarad silsilat alasaniid ilى kutub اlmarwiya la iska ah oo hadda xadiid ibn صلاح intuu wariyo yataratab calى sanadihi صxaة الxadيث aw ضacfi min duni an yakuna ligayrihi ay riwaaya ma jiro marka nooc min atasaahulka waxaa keenaya sidaas asiga xataa wuu soo ishaaray ibnu صلاح mar badan oo yihi zamankan lagama rabo axaadiidta markii l oo la warinayo wixii shuruud oo ruwaadkii laga waray laga rabay zamankan dadka kutubta musanafaadka a ah warinaya lagama rabo lianna almuhima min hada huwa ibqaa silsilati alasaniid waa su soo yiri markaasuu musanifku wuxuu ri maadaama uu soo kala sheegay namaadij maa bayna almufriqiina walmufariqiin uri wasawaabu maa calayhi jumhuur wahwa tawasutu in la dhexdhexaadsado waay bayna alifraati xadgudib iyo watafriidi ka gaabin in la in la dhexdhexaadsado waay in loo dhexeeyo ifraad ha samaynin walaa tashtarid maa laysa bisha bimadluub walaa ayda laa tarwi shay-an laa yatawafar fiihi ma huwa maطluub faإida qaama raawi marka tawasudki muxuu yahay raawiga hadduu istaago fi اlakdi iyo wataxamuli akdi iyo taxamul isku mid waay أkd الxadيiث min الsheikh wataxamuli minhu waa isla meeshi haddii akdiga markuu xadiidka qaadanayo markuu taxamulay haduu ou la yimaado bshardi haduu la yimaado aladi taqadama sharcuhu markuu xadiidka warinayo shardiga oo xamliga waxaa u shardiga qofka inuu inuu nin mumayiz inuu yahay inuu sheekhi alfaadiisi inuu maqlayo ilaa aakirihi waqaabala kitaabahu kitaabkiisana kitaabu sheikh ou muqaabalay wadabطa samaacahu maqalkiisana ou dabdiyo al wji ladi daka duk al ladi cala alwajhi eh, aladi sabaqa dikruhu jaazat lahu riwaayatu tilmiidkaas inuu wariyaa banaan minhu min kitaabihi oo walow lam yakun xaafidan lahu haddii kitaabkii fii waqti اlakdi wataxamuli shuruurti laga helo haddana markuu sheeka ka qorto haddana uu muqaabalay calaa asli shaykihi wejkii aan soo sheegnay u tawfiiriyo yajuuzu an yactamida calaa maa fi kitaabihi walow lam yakun xaafida wa in caarahu mar kitaabkii hadduu caariyey wagaaba canhu kitaabki uu ka maqnaado wa in acaarahu haba caariyeeyo wagaaba canhu haba ka maqnaado inuu ictimaadaa banaan idaa kaana algaalibu sida badan hadday tahay min amrihi salaamatuhu inuu ka nabadgeli yahay idaa kaana algaalibu min amrihi salaamatahu inuu ka inuu ka nabadgelsan yahay min atabdiili waatagyiir yani waxaa leedahy kitaabkiisa waa ictimaadi karaa walow kaana qad acaarahu walow kaana alkitaabu gaaba canhu an itimiid laakin goorma waayo ida kaana algaalibu salaamatahu kitaabkaas inuu nabad inuu badbaadayo min atabdiil watakyiir u ka badbaadayo oo maxay ninka kaa caariyeystee ninaad ku kalsoon tahay oo kitaabki waxna aan ku darayn waxna aan ka nusqaaminaynin oo biyadi amiin ah ayuu kaaga maqnaa asigi ma ka bixin wa acaada ilayka minhu ilayka mubaasharatan taas waxaa gaalib ah inaan waxba isbedel uusan ku dhacaynin laa maba kusii jirtaba idaa kaana tilmiidkii hadduu yahay ama ninkii xadiidka warinay minman hadduu kamid yahay laa yakfaa calayhi fi lgaalibi sida badan ayna ka qarsoomeynin low guyira shay-un haddii la bedelo oo minhu min alkitaab wa budila takyiiruhu la idaa kaana miman laa yakfaa calayhi takyiiruhu wa tabdiiluhu faacilkaasu ah idaa kaana minman hadduu kamid yahay laa yakfaa calayhi uusan ka qarsoomaynin fi lgaalibi low guyira shayun minhu min alkitaabi wabudila tagyiru uusan ka qarsoomaynin iyo tabdiilu laa yakfaa faacilkiisa ida kaana mima laa yakfaa calayhi tagyiru wa nin kitaabkiisa yaqaan boqol qofoodaa jira kitaabka aan xifdisanayn haddana maca dalika waxa ku qorna waxaan ahayn haddii lagu dara wuu yaqaana nin m waxaa la yidhaha ninkaas mutayaqin fatin weeyaan ninna waaba xifdisan yahay waxa weya xifduhu aqwa labadaas ninba waxa weeyaan kitaabka hadduu gacantooda ka baxa hataa fi xaali cawdatihi ilayhim yajuuzu riwaayatu walاctimaadu calayhi min alkitaab saasaa loo jeeda wdalika lأn الاctimaada cugsashada fi baab الriwaaya waxaa la cugsana calىa gaalib الظn faidaa xasala haddii gaalibu dani uu yimaado ajzaa waa gudaya walam yushtarad lama shardinayo maziidun caleyh wax intaas ka dheeraad ah sunada nebiga waxaa lagu aqbalay gaalibu dani wa ninkaan markuu xadiidka noo warinayo mahmaa balaga min athiqati walcadaalati waaldabti nis baa dhici karta bashar waay annahu yansa laakiin maadaama gaalibka uu shuruudii laga rabay u oofsaday yan waxaan ku dhisin qaalibu danni inuu xadiidka sidiisa yahay a lagu dhis kutubtana sidaas oo kale weyaan ayb tafriicaat axaduhaa ida kaana raawi dariiran walam yaxfad xadiidahu min fami man xadatahu waاstacaana bاmamuniin bilma'muniina fi dabطi samaacihi wa xifdi ثuma cinda riwaayatihi fi اlqirاءaةi minhu عalayhi واxtaaطa fi dalika عalى xasabi xaalihi bxayثu yaxsul macahu danu bsalaamati saxad riwaayathu ayb ida kaana raawi dariiran hadduu yahay min indalla ninka oo laleeyahay ninkan acma iyo dariir farqiga udhaxeey ida wulida اlinsaanu biduuni basr yuqaalu lahu dariir haddii ay dib kaga timaado asoo arag lahay oo arag beelan waxaa leeyahay camiya wuu arag beelay marka idaa kaana raawi dariiran hadduu yahay inaan arag lahayn walam yaxfad xadiidahu xadiidkiisana ausan xifdinin min fami man sheekh afkiisa uusan ka xifdinin xadatahu xadiidka u khabray oo wastacaana marka in kaana dariiran hadduu yahay wastacaana bilma'muuniina dadka aaminka ana oo kaalmaysto fii dabti samaacihi wuxuu maqlay in loo koobo iyo wa xifdi kitaabihi kitaabkii loo qoray in loo xifdiyo ثuma cinda riwaayatihi xadiidka markuu warinaayo fi lqiraaati minhu kitaabkii in laga akhriyo calayhi cala dariir lagu akriyo oo waxtaata fii dalika midkaas uu ku dadaalo calىa xasabi xaalihi siduu kari karo bxayثu yaxsulu macahu danu danigii ou xasilayo bisalaamati la maleeya inuu nabadgel yahay min atagyiiri ou ka nabadgelsan yahay haddii intaas la helo saxad riwaayatuhu riwaayadiis oo ansaxaysa ir ninka dariirka ah badanaa waxaa badan kafiifna waa la yihahda kafiif jamciisa akifa waay kuf-un jamceedana akfa wa wax badanoo laysku daraakimo ninkan yani waxa weeyaan waa nin kufi ah macnaha waxaan waa uqalmaa inuu kasoo baxo markaad jamcinayso kuf-un maxaad leedahay akifa akfa kafiifna akifa labadaas isku dara ayb badanaa waxaa badan ninka markuu daruuri yahay an yactamida calaa daakirati ninka markuu arag leeyahay badanaa dadka wuu ka xifdi dheer yahay liannahu yactamidu calaa daakiratihi wax kasta saas weeyaan sababtana waxaa waye cudwiga daakirada atafciilu ku sameynaa aada u adeegsanaa wabitaan yakun ladayhi maqdira akar bal waxaa weeyaan dadka oo culamada aho indhaha lale badanaa way ka xifdi badan yihiin dadka kale mashaaikhda caalamka u fiirso ibn baza ugu dambeeyey nin oo arag la abu ahay soo yar waxaan xasuusta an arkay waa diiq dooraa iigu dambeysay buu yiri soo yar ba ayuu arag beelay wamaca dalika balaga min alcilmi maa lam yablughu kahiiru min ahli اlcilmi alculamaa alkibaar bxayثu anahu ma yudkar lahu xadiid ila tadakara isnaadahu watakalama calayh fi ma waa naadir waa in sidaas la helo marka badanaa waa sidaas qataada ibn dacama sadusi dariir buu ahaan jiray waxaa layihi ida ida quri'a calayhi اlxadiidu walam yaxfadhu fi awali mara kaana yusmac minhu alwaciilu wazawiil aada u qayli jiray baa layihi xataa yatamakana min xifdih marka yani qofka ilaahay hadduu aragga ka qaado badana daakirada ciwad u siiya bikhilaaf qofka hadduu dhagaha beelo caqli badan ma yeeshid walidalika markii qur-aanka aad inaad fiiritid daa'iman samciga alla hormarinay ina asamca walbasara wahuwa samiicu lbasiir meelka afa anta tusmicu suma aw taaji lcumya daa'iman samcigaa ah horeeyo liannahu anfac min albasar ninka hadduu dhaga beelo dhagool u leeya waxba ma garanay badan caqliga walidalika wa man yastamicuuna ilayka afa anta tusmicu suma walaw kaanuu laa yacqiluun fiiri samciga waxaa lagu daray caqli la-aan inuu ku dhamaanayo wa minhum man yanduru ilayka afa anta tahdi lcumya walaw kaanuu laa yubsiruun ma maaqin walaw kaanuu laa yacqiluun walidalika nicmat albasar waxaa waay geedahan baad ka leexleexanaysaa laakin caqliga waxaa sira lele samciga wax la wada ogyahay wa nasal llah tawfiq ayib markaa wuxuu ku leeyahay ninkii dariirka ahay hadduusan xadiidkiisa xifdsanin hadduu wixii kor ka xifdiyo uma baana kitaabba waxaa ludi dariir waa walam yaxfad xadiiahu min fami man xadaahu sheikii afkiisa kama xifdinin laakin muxuu sameeyey wastacaana bilma'muuniina fii dabti samaaci waxifdi kitaabihi dadkii aragga lahay dad asxaab fiican oo hiqaad uu leeyahay markii asiga ay wax qortaan isigana waa loo qora kitaabkii siday uhaystaana loogu xifdinaya saas waa maamuunin u ictimaadi fii dabti samaacihi intuu maqlay oo axaadiida uu sheeka ka maqlay iyo wa xifdi kitaabihi maadaama uusan arkayna waa loo xifdinaa kitaabka uma cinda riwaayatihi fi lqira'ati minhu calayh xadiidkii markuu kitaab inuu ka weriyo rabo asiga waa lagu dul akrinaa ma akri karo waxtaata fi dalika calaa xasabi xaali intuu kari karo inuu ku dadaalo se maxaa laga rabaa bxayثu yaxsulu macahu danu danigii inuu soo xasilo bisalaamati inuu nabadgelsan yahay kitaabkii min atagyiiri saas hadday dhacdo saxad riwaayatuhu gayra anahu wlaa bilkhilaafi walmanci min mili dalika min albasiir haddii la barbar dhigo ninka aragga leh ninka haddii saas ilan waxaan soo niri dad baa waxay yidhahdeen ninka basiirka ah hadduusan xifdisanayn kitaabkiisa sida maalig oo kale waxba lagama aqbalay haddaan soo niriyey khilaafkaas basiir ku jiro waxaa kasii awood badan khilaafka nin basiirka ku jiro oo aan kitaabka xifdisanayn bimacnaa alkhilaaf lixaqi aqwo liannahu kii basiirka ahay wixiis arkanayba haddii dad ay diideen nin aanba axaadiistii arkanayno yactamid calaa gayrihi khilaafka fi hada daliil aqwa saasaa loo jeeda gayra annahu alxaal washani awlaa bilkhilaafi khilaafka asaa ku ku haboon iyo walmanci in la diido oo la yihahdo ninkii dariirka wax ma wari karo min mili dalika midkaas iyo waay lamid min albasiru kaga owleysan yahayo haddii khilaafka ka jira hala ictimaado haddii la yihahdo khilaafka ninka dariirka ka imaanayo oo in loo diida dhalinayo inuu kitaabkiisa wax ka wariyo biduuni an yakuuna xaafidan khilaafkaasaa sii weyn u leeyahy ninkaan ku haboon yahay laakin waa yani hadduuba khilaaf jira wa lakin khilaaf kaas muctabar ma ahayn ninkaan dariirkana muctabar ma aha in ictamada calى mamuni ma'muniina fi dabti samaacihi wa xifdi kitaabihi qala alkhatibu alxaafidu wالsamaacu min albasir اlumiy wاdariir aladayni lam yaxfadaa min almuxadiثi ma samicaahu minhu lakinahu kutiba lahma bimataabatin waaxida wuxuu ri wالsamaacu min albasir ninka aragaloo wax laga wariyo alumi aan waxba qori karin iyo wdariir in wax laga wariyay aladi alladayni labadoo lam yaxfadaa aan xifdinin min almuxadidi sheekoodii maa samicaahu minhu waxay ka maqleen aan xifdinin laakinahu kutiba lahumaa aan b laakin loo qoray bimataabatin waaxida weeyaan waxaa isku mid eh, nin arag la oon xadiidkiisi xifdinin iyo nin basiiron waxba qoran karin muu muxuu araga taray liannaka taxtamid calaa gayrika fi kitaabati alaxaadiid can isheikh ninaa kuu qoraya adiga ay wixii lagu darayn xataa maba ilan umi waa ninka hadii haddii sadar lagu daray haddii laga gooya kalama yaqaan madmadoobo allah ku yaqaan ayay soomaalida tiraa marka labadaas waxba isma dhaama yani bimathaaba haddaa kan laga diido dariirka kana waa laga diiday liannahu inama imtaaza albasiiru cala adariir بسبب أنه يبصر ما كتبه intiina waaba la waayb لأnه laa yacrif indhihi waa iska waaweynyihin laakin waxba tari maaya walidalika ay xibin kasta oo aan loo adeegsan nicmada ilaahay kugu siiyey faa'ido weyn qofka usoo kordhinay ma laha haddii indhihi geeda adka lexlex oo aadan kitaab ku akrisan karin aad faa'iidad ku aadan karin waxba aadan ku qoran karin maadaa tufiid waxtari mayso ila fi xaqi annabi sal alla alayh wasalam oo mucjizaba looga dhigay lianna dadkii asiga loosoo diray kaanuu yatabaahuuna bilbalaagati walfasaxa nebigana waxay dhihi jireen inamaa yucallimuhu bashar meelo kale intuu wax kasoo barbarto annaga noo keenay markaasaa lidi ya waaa li wamaa kunta tatluu min qablihi min kitaabin walaa takhuduu biyamiinika ida lartaaba almubtiluun hadday dhici lahayd nebiga inuu gacantiis wax ku qori lahaa kutubta taalacan lahay waxay dhihi lahaayeen xujadii waxay noqon lahayd waxaan wax noo soo qoray laakin waaba umi nebiga laa yaqra'u ma hu maktub walaa yaktubu biyadihi shaya kayfa yumkinu liumiyin aladi laa yaqra'u ma hu maktub walaa yaktub biyadihi an ya'tiya bihada alqur'an aladi cajaztum an ta'tuu bimidli maniq waay maniq waay abadan laa yaأtuuna bimili walaw kaana bacduhum bibacdi dahira warki waa go-an yaha li waa kan qur'aanka adinka meel kasta kasoo raadsada nabi maxamed maka kama bixin adinka soo raadsada marka waxaa lihi wadcuu shuhadaءakum in kuntum saadiqiin faatuu bisuurati mili qur-aankan aada leedihiin maxamed meelow ka keen adinki adinka fasaaxo badan keensada shuhadaءakum wixii asdiqaa iyo wixii kale soo keensada marka in kuntum saadi fain lam tafcaluu walan tafcaluu fataqu nnaar marka waaa la hadaadan qur-aanki la imaan karin rajana lagama qabo inaad la timaadaane waxaa idinla gudboon inaad rumaysaan oo aada naartani kaga fogaataan iimaanuhu bikum birasuul sala allahu alayh wasalam wax badanaa loo sheegay bal huwa aayaatun bayinaatun fi suduuri aladiina uutu lcilm waqad manaca minhu gayru waaxidi min alculamaai warakasa fiihi bacduhum waqad manaca minhu ay min dalika dariirkii aladi laa yaxfadu marwiyaatihi wاlbasir aladi laa yaktubu gayru waaxidi min alculamaa warakasa fihi bacduhum qaarna way tarkiiseen asawaab anahu murakas weeyaan aلthani ida samica kitaaba ثuma araada riwaayatahu min nuskati laysa fiiha samaacuhu walaa hiya muqaabalaة binuskati samaacihi غayra anahu sumica minha calى shaykihi lam yajuz lahu dalika masaaishan waa soo hormartay musanifku uu soo celiy idaa samica kitaaban hadduu maqlo uma araada riwaayatahu kitaabkaas inuu wax ka wariyo hadduu rabo min nuskatin uu ka wariyo laysa fiiha samaacuhu nusqo aynu ku qorneen dadkii kitaabkaas dhageystay inuu qeyb ka yahay dusheeda uusan ku qornayn walaa hiya muqaabalatun binuskati ma samaacihi wax ka maqlayn aan lala muqaabalayn غayra anahu samica minha nusqadaas waa la maqlay calىa shaykihi baa lg yaa lagu dul akriyay lam yجuz lahu dalik waxa weeyaan kitaabkan sheika waad ka maqashay nusqaad ka qoratay ama magacaada nusqadii lagu daray ood wax ka fiirinaysay ma aha nusqo kale oo dad markaa meesha joogay ama jiilkii kaa dambey ay qoreen laakinaha quri'at calى الshaykh yaad aragta laysat اnusha alati qara'taha can sheikh ma ah midii samaacaada uu ku jiro dadka aad la dhageysatayna ma ah waa nusa kale kutibat qablaka aw bacdaka lakinaha sumicat calى sheikh ayb marka nusadaadi mar nusadaas ma ictimaadi kartaa markaasuu lam yajuz lahu dalika maxayna u banaaneen sidaan hore usoo sheegna nusakta takhtalif sheikhi maadaama uu asalka u yahay mumkin an yaziida fi hadihi nuska axaadiid lam tasmacha anta min qabl wa mumkin anahu naqasa axaadiid anta lam tasmac dalika marka kayfa tactamidu calى nuska laysat mila nuskatika alati samicta biha calى sheikh waa iska shay macquul o qaطca bdali bihi alimaamu abu nasri الsabaq alfaqih fima balaga canhu wakadalika low kana fiiha samaacu shaykihi nusqayaad aragtay un ku qoran yahay sheekaada inuu wax inuu nusqadaas u dhageystay aw rawaa minhaa hiqatun can shaykihi ama hiqo kale yaa nusqadii wariyay can shayki shaykika ayuu ka warinaya falaa tajuuzu lahu riwaayatu riwaayo inuu wax ka wariyo ma banaana minha min anusqati ictimaadan asoo cugsanayo calaa mujaradi dalika lis shay laa yu'manu laga aamin ma aha an takuuna fiiha zawaa'idu inay ku jirto laysat fi nuskati samaaci sida aan soo sheegnay yani mujarad ana hadihi nuska anahaa quri'at calaa shaykika nafs alkitaab waay kitaabkii aada sheekaadi ku akrisay isla asigii oo kale nin kala qorayaad aragtay oo sheekaadi lagu dul akriy adiga maha kumaadan akrin marka nuskadaas ma ictimaadi karti lاxtimaal ana الshaykh bacdaka zaada axaadiid anta lam tasmacha minhu yaa suuragal uma wajadtu الkhaiba qad xakaa mistaaqa dalika midkaas wax rumaynayo yu khaiib waxaan arkay bu hadalkii markaan aniga qariray ya waxaan arkay khaiib oo iga horreeyey inuu sidaas haddana hortay qariray waxa weeyaan mas'ale haddaad qarato ninkaaga dambeey adiga kugu waafaq wax dheeraada kuusoo kordhi maayo laakin waxa ilaahay lagu maadiy waxaa weyaan تقول قولا تظن taduna لم تسبق إليه ثم uma بعد bacda أن ana من الأئمة ala'imati almuctabariina قال بذلك bidalika alqowl waa alxamdu lilah qowlkii aniga aan iriyeen oo malaynaya ananii jaasartuhu in dad kale iga hormareen wax fiican wey marka wuxuu anoon iska awjirayni kutubtii khatiib waana taalaa manuu ogo qawlkii aan qariri markaan qariri kadib aan arkay ana ana alkhatiib qad qarara qablii mila maa qarartu ana waxau yihi uma wajadtu lkhatiiba qad xakaa misdaaqa dalika midkaas runtiisa kasoo naqliya can akari ahli lxadiid fadakara fi ma wujida aw idaa wujida aslu lmuxadithi fi ma wujida hadii la helo aslu lmuxadithi muxadidka waa sheeki asalkiisana waa nuskadiisi u dadka ka warinayo u dadka u warinayo walam yuktab fihi sama walam yuktab fiihi ay fi اlasli samaacuhuna kuma jiro oo wujida nuskatuna la helay kutibad can الshaykhi laga qoray taskunu nafsuhu ilaa sixatihaa nuskadan in sheykha laga qorayna ay naftiisa ku xasilayso ana caamata asxaabi اlxadiid manacu way diideen min riwaayatihi min sheekh in laga wariy min dalik nafs alcila weeyaan maadaama adiga aada nusradii sheeka aada maqashiisa ay ahayn samaacaad in uu ku qorneen laakin mujarad anaa nuskatu shaykika ama samaaciisa uu ku qoran yahay walam tuqaabil bayna hada samaac wa bayna samaacika waxba laga qaadan maayo saasay yihahdeen wa ja-an sakhtiyaani wa moxamed ibni bakrin albursani atarkiisu fiih wa jaءa tarkiisu fiih ay fi dalika yani waxa weeyaan wax isku dhadhowa kalaba ayub waa nin imaam ah oo qudwa ah marka wuxuu leeyahy nusakta shiyuukda laga qoro badana isma khilaafto marka gaalibu dani unba u ictimaado qultu ibnu صلاح uri allahuma ilaa an takuna lahu ijaazat min shaykihi caamata allaahumadaas waxa weeyaan markii in laga wariyo ay banaan tahay waa goorma ilaa an takuna lahu ijaaza min shaykihi ijaazado caama ijaaza caama haddaad ka haysatid limarwiyaati uu ku ijaazay wanaxwi dalika fayajuuzu lahu xiina idin tilmiidka waxaa u banaan alriwaayatu minhaa nuskhadaas sheekha loo nisbay inuu wax ka wariyo id laysa fiihi kuma sugno akharu min til riwaayati tilka ziyaadaat ziyaadadka dheeraadka oo yimiday inuu wariyo bilijaaza inuu ku wariyo bilafdi akhbaranaa aw xadahanaa inuu ku wariyo wax ka badan kuma sugno min gayri bayaanin asoon cadaynaynin lilijaazati fiiha walamru fii dalikana qariibun waa dhow yahay yaqacu miluhu asiga iyo wax lamida waa dhaca fi maxali tasaamux tan waxaa weeyaan sheeki nuska loo nisbeeyey samaacaada ku qornayn baad aragtay <coughs> marka nusqadaas oo adiga nusqadaada la muqaabalayn waxna aadan ka ogeyn goormay kuu banaan tahay inaad warisid waxay kuu banaan tahay markaad ijaaza caama sheekha adkaas siduu ku yihi min qablu ajaztu laka an tarwi cani jamiici marwiyaati marka nusqadan waxaan kasoo qaadaynaa in axaadiis dheeraad ay ku jirto o nusqadaadii horo ayna ku jirin marka waxay noqonay inna waa iska waafaqeen labadii nusqo boqol kiiba sagaashan waa iska waafaqeen yani ma fi hadihi nusa wamaa fi nuskatika waa hal qeyb intaas dhib ma laha casharada soo hartay laa yajuuzu laka an tarwi can الsheikh hadihi اcashara in lam takun laka ijaaza saabiqa haddii ijaazo guud ay jirto tobankaana ijaazadii soo gelaya laakin waxaa gaayatu maa fi lamr ishaalka wuxuu ku imaanayaa tobankii yaa waxaad ku warinay siiqadii sagaashankii aad ku warisay oo xadahanaa iyo akhbaranaa an aad tiri sheikh baynamaa kuwan ina tiri akhbaranaa ijaazatan inay ku dartay ahayd maadaama tobankii aadan ka aqoonin sagaashankii oo aadan fiirin inaad muqaabalo ku samaynin ishkaalka waxay ka imaanaysaa anaka tarwi bilafdi xadahanaa wa akhbaranaa axaadiid lam taqac laka riwaayatan can sheikhi mubaasharata oo ay ahayd in lagu wariyo ijaazo marka tanna waa masmuux oo dad badanaa waxay qabaan haddii ijaazo sheika uu kugu wariyo in looga wari karo bilafdi akhbarana laakiin ay haboon tahay ijaazatan in lagu daro haddaan lagu darinina dad badanaa qabo aqala taqdiir madhabkaasaad waafaqaysa ulajeedada intaas u ayib waqad xakaynaa fi ma taqadama anahu laa غinaaءa fi kuli samaaci can اlijaazati liyaqaca maa yasqط fi الsamaac calى wajhi sahwi غayri min kalimaati aw akar marwiya biاlijaazati wain lam yadkur lafdaha waqad xakaynaa waan soo naqlinay fima taqadama anahu laa غinaa in laga kaaftoomin fi kuli samaacin samaac kasta sheekh ninkii wax ka maqlo can ilijaaza kama kaaftoomo marka sheekhi wax ka dhegaysatidba inuu ijaaza ku raaciyo lagama maarmo buuri liyaqaca inuu dhaco awgeed maa yasqutu fi samaaci samaaci waxa ka dhaco calaa wajhi sahwi wagayrihi sahwi iyo iyo wixii lamida khata-i oo min kalimaatin aw akhar soo u dhaca marwiyan in yahay liyaqaca marwiyan liyaqaca soo u dhaco maa yasqutu fi samaaci marwiyan xaaluu yahay mid la wariy bilijaaza wain lam yadkur lafdaha waxaa weeyaan kitaab kastoo aada sheika ku dul akriso ama si uu ku akriyo markuu dhammeeyo inuu yihahdo ajaztu laka an tarwiya cani jamiica ma fi hada kitaab ijaazadaas waxay faa low furida in bacd axaadiid aada sheika ka maqli imaa sheika inuu ka booday xadiidkii markuu akrinayo ama adigaba iska hurudayba marka xadiidkii aada sheika ka maqlin waxaa kuu kabayso ijaazadiia ku kabays waa tan hor isoo dhaaf laakin qowl musanif anahu laa qinaa inuu yihi sax ma ah asigaa hor isoo sheegay yani min baabi lwlaa walixtiyaat wataxari un bay ahayd maahina kitaab sheekhi aad ka dhageysatay ama aad ku dul akrisay ijaazo uma baah bal huwa almacmuul bihi nabiga alayh salaatu salaam axaadiidta marka laga soo naqliyo oo laga maqlo lama dhihi jirin ajiz lanaa yaa rasuul allahi lama dhihi jirin sidaas waxa weeyaan marka laa qinaa-a daahirkeeda ma aha oo inay shardi u tahay ana kula samaacin laabudda an yakuuna masxuuban bilijaaza shardi ma aha ayb fain kaana aladii fi nuskati samaacu shayki shaykihi aw hiya masmuucat calى shayki shaykihi aw marwiyat can shayki shaykihi faynbagii lahu xiinaidin fii riwaayati minha an takuna lahu ijaazatun shaamilat min shaykihi walishaykihi ijaazatun shaamilat can shayki waxaan galnay nafs albaab aan soo dhaafnay aan ku laaban wuxuu ri fain kaana aladii fi nuskati nuskadii waxaa ku qoran samaacu shayki shaykihi waxaa weeyaan kitaabkaanaa qoran kitaabkii waxaa ku qoran shiikiisa lama rabay shiiki shiikiisii inuu werinayo e, nuskada ayib aw hiya nuskadii masmuucat calaa shayki shaykihi waxa weyaa nuskadii kitaabkii an falnaftarid ibnu salax kitaabkiisa oo kale aniga sheikhaygii ma aha shiki shiikii u akriyey inuu ka dhageystay yaa ku qoran ayib aw marwiyat can shayki shaykihi marka adiga iyo shayku shaykiisa waxaa idin dhexay ashayku ka maxay tahay marka fayanbagii law xiina idin waxaa u haboon tilmiidkii fii riwaayati minhaa nuskhadaas inuu wax ka wariyo an takuuna lahu litilmiid ijaazatun shaamila ijaazo guud inuu ka haysto min shaykihi inuu ka haysto horto shaykaan shaykiisa iska dhaaf shaykaadi kusoo dhow adi kugu soo xigo inaad ijaazo ka haysato guud oo ku yihahdo ajastu laka jamiici jamiica marwiyaati ko walishaykihi shaykhaadaan ha biirtaan oo adiga eh, wax ku ijaazeeyey shaykiisana ijaazatun shaamilatun can shaykihi labadii sheekh almuhim waxaa waay labadoodii labadaba ijaazeen sheekhaadaan inuu sheikiisa ijaazo ka haysto haddaad nuskadan sheeka ka maqlin adiga laakinahu mujaaz min shaykihi shaykan oo adiga mubaashirkaagana uu ku ijaaziyey jamiic marwaati walow lam tasmac minhu yasixu laka an tarwi canhu hadihi nusa can ariiq ish alijaaza intaas keli aw ah waxa weya kitaab aadan dhagaysanin a meeshaan yaalla kitaabki waxaa ku qoran shayku shaykika inuu yahay huwa aladi qara'a wa huwa samica marka marwiyaatu shayki shaykika haddii loo ijaazay lishaykika nuskadaas shardi ma ah marka sheekaas inuu dhegeysto liannahu yarwi canhu biish bilijaaza shaykaadi marka ijaazuhu nuskada ku helay wa shaykuka almubaashir qad ajaaza laka ayda jamiica maa cindahu min marwiyaati min bayniha hadihi nuska intaas kali ayb wa hada taysur xasan waa fududayn wanaagsan hadaana allahu lahu ilaahana nagu hanuuniyey walahu الحamdu ilaahana mahad kule wاlxaajaة ilayhi maasat fi zamanina jida xaajadana waxa weyaan waa k masأalo ibn صلاح u ku dadaa u ku اجtihaaday w yaعni أحyaaنا takun hunaaka النسخة haabita لshayki shaykika bالsamاع aw الqراء lakin wax shaykaadi inuu cilaaqa kuleeyahay tusinaysa ma laha laakinaha mumkin an tantaqila ilayka can ariiqi lijaaza can ijaaza can ijaaza saaso athalithu ida wajada alxaafidu fi kitaabihi khilaafa maa yaxfaduhu nudira ida wajada alxaafidu ninkii xaafidka ah hadduu helo fi kitaabihi khilaafa maa yaxfaduhu wuxuu xifdisanya wax ka duwan nudira waa la fiirinaya kitaabkii aada qoratay oo nuskada aada muqaabalaysay iyo wixii kitaabkiina waad xifdisan tahay xifdigaadi iyo kitaabki waxa ku qoran a iskhilaafsan marka waa la fiiri nudira fain kaana hadduu yahay inamaa xafida dalika axaadiidtaas inuu xifdiyey min kitaabihi ou ka xifdiyey falyarjic ilaa maa fi kitaabiha u laabto xifdigaan hadda aada sheeganaysa asalkiisa hadduu yahay kitaabka inaad wax ka xifdisay xifdigaada khalad markaa ah. lana asla xifdiga yarjic ilaa ish ila kitaab ayb wain kaana xafidahu hadii uu yahay ama wain kaana xifduhu min fami shayki haduu yahay axaadiida uu xifdiyey inuu sheeki afkiisa ka xifdiyey markaas kadib katabahu can xifdihi fi kitaabihi falyactamid xifdahu ha xifd xifdigiisa ha ictimaado duuna ma fi kitaabihi idaa lam yatashakak hadduusan shakinin waxaa weeyaan axaadiidti dad baa wax caado ulahaayeen in an ya'tuu wayastamicuu lishaykh wayaxfaduu canhu mubaasharatan walidalika kanuu yaquuluuna maa katabnaa sawda fi bayda sawda macnaa xibrigi wa yani qad madow warqad cad weligeyn kuma qorin zuhri i ragga lagu yaqiina taabiciinta saasay wada ahaan jirin marka ninka hadduu saas wax ku xifdiyo bacda muruuri zaman ou qorto marka wixii uu yihi waxaan aad maanta xifdisan tahay waxaa dhici karta inay kaa dhumaane qora buu marka ayuma alasl alxifd huwa alasl wala alkitaab alxifd falyarjic ilaa ilaa xifdihi ayib laakin goormuwa idaa lam yatashakak laakin xifdigaada hadduu shaki kaa galo kitaabkaa loo laabanay laakin haddaad jezmisan tahay ana maa fii xifdika aqwa mima fii kitaabika waad qaadanaysa waxasanu waxaa wanaagsan ay fi hadi xaal an yadkura alcamrayn fi riwaayatihi fayaquula ou yiraahdo xifdii kada wa fi kitaabi kada hadhowti dambe waxaa weya waxaad ku shakisay riwaayaadkii kale dadkii kula wariyeen loo bandhiga waxaa la ogaana ayuhumaa aqwa xifduka aw kitaabuka siday wax yihiin u sheeg baa lagu leeyahy alaslu kitaabka inuu muctamad yahay ilaahi subxaanaه wataعaalى wahwa alxaafiظ alxafiid wamaca dalika kitaab oo maxfuud la yihah ilahay leey fi kitaabi rabbi laa yadil nabiy llaahi muusa markuu fircawn la dooda qaala famaa baalu quruun اlأulى qaala cilmuha cinda rabbi fi kitaabi laa yadil fi kitaabu ilahi aku qoray wahwa laa yansaa walaa yakfى calayhi shayء fi اlarضi wala fi الsmاء fakayfa naxnu marka alsl waxaa weyaan w warqad lagu qor soomali ay tira qalbi xaansho ma ah antum tacrifuun macna hada qalbiga wax waa iloobi karaa laakin xaanshada wixii lagu qoro ma dhinto soo saas maaha waa mahmah waay ayb haakada facala shucbatu wagayruhu shucba wuxuu dhihi jiray markuu ku shakiya hada fi haakada xifdi wahaakada fi kitaabi wahaakada idaa khaalafahu fi ma yaxfadhu bacd lxufaad waxaa weyaan kitaabkii adiga ma ah wixii adiga aada xifdisaneed nin kaloo kula mid ee xaafid aada iskhilaafteen yani saara xifduka mukhaalifa limaa xafidahu gayruka laba hal sheekaad wax kawada maqasheen markaasuu ninkan wuxuu kuleeyay sheeka saasuu yihi adigana waxaad leedahay saana tiri laba xaafid oo iskhilaafay wahaakada idaa khaalafahu fi maa yaxfadhu waxaa ku khilaafay bacd lxufaad falyaqul ha yihahda xifdii kada wakada waqaala fulan aw qaala fi gayri kada wakada aw shibh hada min alkalaami kadalika facala sufyaan thawri wagayruhu asna saasa yihahda ayb araabicu mida afaraad ida wajada samaacahu fi kitaabihi wahuwa gayru dakirin lisamaacihi dalika facan abi xaniifata raximah اllah wabacdi asxaabi الshaafici raxima llah raximah اllah anahu laa yajuuzu lahu riwaayatu dalika idaa wajada samacahu fi kitaabihi yu yuu helay kitaabkan inaad adiga sheeka ka maqasho a ku qoran wa huwa gayru daakirin lisamaacihi goorka sheekaad ku dul akrisay ama uu ku akrina ma xasuusatay laakin wixii waa ku qoran yihiin meeshi facan abi xaniifata raximah llah bacdi asxaabi shaafici anahu laa tajuuzu lahu riwaayathu riwaayatu liannahu hadaad bada xasuusanin yani yurajaxu lxifdu calaa ma fi lkitaabi saasu ومdhب الشhاaفعي وأkثر أصحاaبه وأbي يوسف ومحمد أنه يجوز lh رواaيaته hadiiba samaaci la arko bkhaطin mawhuuqina lagu arko ina tahay min jumlati man qara'a hada kitaab calى sheikh yajuuzu lahu riwaayat wahwa sawaab qultu hada اkhilaafu ynbagii waxaa haboon an yubnى calى اkhilaafi الsaabiq qariiba khilaafkii hadda soo aan soo marnay in lagu dhiso oo ahaa muxuu ahay fi jawaazi ictimaadi raawi raawiga inuu cugso karo calaa kitaabihi fii dabdi maa samicahu wuxuu maqlay kitaabkii waxaa ku qoran iyo wixii kale in la ictimaadi karo faina dabta faina fain faina dabta asli samaaci ka dabt lmasmuuci faina dabta asl asli الsamaaci samaaca asalkiisa oo la dabdiyo ka dabt اlmasmuuci uu lamid yahay masmuuca waxa weeyaan huwa kitaab الsheikh asl الsamaacna waxa weeyaan alkitaab aladi qara'ahu tilmid calى الsheikh fakamaa kaana صaxiixu siduu صaxiixa u ahay wamaa calayhi akharu ahli اxadiidi siduu u ahay tajwiiz اlictimaadi in la ictimaadi karo inay banaan tahay cala kitaabi la ictimaadi karo almasuni la ilaaliyey fii dabط اlmasmuuci in loo ictimaadi karo xataa yajuuza lahu intuu ugu banaanaado an yarwiya maa fiihi waxa ku dhex jira inuu wariyo wain kaana laa yadkuru tilmiidkii uba xasuusanayna axaadiiثa xadiiثa xadiiثa yani maala sheekh ba kitaabkan ku dul akris samaacan inuu sax yahay waa sugan yahay waana qoran yahay laakiin axaadiistii marka laysku laabo farqi uguma dhexeeyo axaadiista kalood maqleysa iyo kuwii kitaabkaada ku qornaay ma kala taqaanin marka maadaama samaacaada qiraa'atuka lishaykh aw qiraa'atuhu calayka lihada alkitaab ay haabit u yahay shardi ma aha ina jamiic axaadiis oo dhan inaad inaad hubto inaad xifdisantaha xataa ma aha inaad hogto ood ka taqaanid axaadiida kale shardi ma aha laakin kitaabkan inay ku jirto oo masuunka oo muxaqiq anahu samictahu cala sheikh inay u banaan in laga wari karo saas hadday tahay eh, midii oo hadda aan soo sheegayna waa lamid oo yani xadiidkan oo kitaabkan ku qoran haddii aad kitaabkii aad eh, samaaca ay ku qoran yahay laakin samaaci ma hubti waxaad goormaa sheika ku dul akri midaan dambe hadda loogu qiyaas qaatana waxa weeyaan inaad kitaabka sheika ku akriso waa hubtaa laakin axaadidiisa kuma hubna kulligeed waaxid waaxid uma taqaan sidii xaaladan dambe ay u banaanayd yaa xaalada horan looga qiyaas qaatay u banaan tahay sidaas wey kadalika liyakun hada buri midkaana saasa noqdo idaa wujida shardu hadii la helo wahwa an yakuna samaacu bikatihi adkiisa ku qoran yahay kitaabkan inaad sheeka ka maqasho hadkaada aw bikati man shaksi hadkiisa yatiqu bihi wاlkitaabuna masuunun ou yahay mid la ilaaliyey bxayثu yaglibu calى الdani danigiisu intuu gaalib ugu noqonayo salaamatu dalika kitaabkaas inuu ka badbaaday min min taطaruqi taswiiri taswiir inuu usoo usoo usoo banbaxay taswiir aslu taswiir jam tajwi tajmiil a la yidhahda haddaa tiraa zawartu laku laka laka alkalaam macnaha waa jamaltu laka tajmiila taswiirka anaga af soomaali taswiir noo yahay liannahu waa wax lagu daray waa wax kalaa lagu daray waa lagu qurqurxiyey waxaan jirinaa lagu qurxiyey taswiir waay waa tabdiil iyo tagyiir iyo taswiir isku macno leh marka min taطaruqi taswiiri taswiir inuu ujihaysto iyo watagyiiri ilayh calaa naxwi maa sabaqa dikru fi dalik marka haddaaba kitaabkaada laga helo inaad samaacaadi ku qoran yahay oo aadan ogeyn waqta samaaci min ashaykh aadan ogeyn waxba kaa dhimi maysa wa hada d ida lam yatashakak fiih hadduusan ku shakinin oo wasakana nafsuhu naftiisa ay uxasisho ilaa sixatihi sixati samaaci fain tashakaka fiihi lam yajuز ااعtimaad عalayh waa غarيib jidا لأn masأalada laisku haystaaba masأlaة shaki bay bed aslan samaacan kitaabka ku arkay samaacan inuu khadkaygi yahayna waa muuqata ama nin aan ku kalsoonahay laakiin waxaanan ogeyn inaan ahay dadkii kitaabkan sheekh ka dhegeysta in kale laakin tashakuka hadduu musanifka ula jeedo khadkaygii aan ku shakiyey a tamaam kitaabkii samaac aniga sheikh waktiga aan ku dul akriya ma xasuusto samaaca meesha ku yaalana khadkaygi inuu yahan ku shakisana ama khad manyuutanku bihi tamaam shakigaas fi maxalihi wa laakin anaka tashuku fi waqti samaac lisheikh taas waaba aslu mas'alaba laga hadlay alkhaamisu midka shanaad idaa araada riwaayata maa samicahu calaa macnaahu duna lafdihi fain lam yakun caaliman caarifa bilalfaadi wamaqaasidiha khabiira bima yuxiilu macaaniiha basira bimaqaadiri tafaawut baynaha filaa khilaafa anahu laa yajuuzu dalika wacalayhi ila akhirih tan waa mid iska macquul o idaa araada riwaayata maa samicahu wuxuu sheika ka maqlay inuu wariyo hadduu doono calaa macnaahu uu ku wariyo duna lafdihi an yucabira can alxadiidi bimacnaahu duna lafdihi fain lam yakun hadduusan ahayn ninkii oo raawiga ahay caaliman hadduusan ahayn mid caalim oo cilmi leh caarifan bilalfaadi yaqaano iyo wa maqaasidiha alfaad iyo dalaalaadkeeda khabiiran haddana ku xeyl dheer bimaa yuxiilu macaaniyaha macaanideeda waxa bedelayo basiiran haddana yani ku qoto dheer bimaqaadiiri tafaawuti beynaha alfaada siday u kala fogtahay waxa u dhexeeya cilmi ku falaa khilaafa ma jiro khilaaf annahu laa yajuuzu lahu dalika midkaas inuu sameeyo inayna u banaanayn ninkii rabo inuu xadiid macnihiisa wariyo hadduusan xadiidkii iyo alfaadii iyo luqaadkiisa uusan aqoonin lafdigii inuu xifdisaya inuu ka aamusale waa macno macabiri karo liannahu yuriidu an yucabira can ilmacna can ilxadiidi bilmacna fayaأtii bimacnan mukhaalifin mugaayirin wayaqa fi fi wacalayhi anlaa yarwiya inuusan maqlin waa ninka sidaasa maa samicahu waxu maqlay ilaa cala lafdi inuu mooye lafdigi inuu ku wariyo aladi samicahu lafdigu wariyay min gayri tagyiiri jalasa iyo qacadi iskuma bedeli karo liannahu laysa lahu cilmun bimaqaadiri tafaawuti bayna alalfaad ninkaas waxa weyaan waxaa laleeya wixi inaad xifdinta inaad ka aamusid waa nin wa faama ida kana caalima caarifa bidalika fahada mima اkhtalafa fihi salaf waasxaabu اlxadiid ninka caalimka ahoo sidii waxay isku bedeli karaan yaqaano inuu xadiidkii macnihiisa la yimaado lafdigiisa xifdinin waa la isku khilaafay waxaa isku khilaafay asalaafu asbaab asxaabu اlxadiid waarbaabu اlfiqh wاlusul fajawazahu akharuhum alriwaayatu bilmacna calى shaksi dalika waa u banaan tahay badigood walam yujawizhu bacd اlmuxadithiina wa طaa'ifatu min alfuqahaa wاlusuuliyiina min ashaaficiina wagayrihi dadna way diideen oo aqaliya badigoodna way wariyeen xujadii waa kan wamanacahu bacduhum fi xadiidi rasuuli اllahi waa qowl saddexaad waay qaar waxay yidhaahdeen dadka wixii laga soo naqlinaya hadalkooda dadka kale saxaabadii taabiciinta waman duunahu yajuuzu riwaayatu bilmacna lakin fi xadiidi rasuuli llaahi laa yajuuzu ila bilafdi sala allahu alayh wasalam wa ajaazahu fi gayrihi bacdigaas waxuu baneeyey fi gayri xadiidi rasuuli llahi manacahu bacduhum alriwaaya bilmacna fi xadiidi rasul lah diiday waajaazahu fi gayri gayri xadiid ou baneeyey qowl asaxaaba waman duunahu walasaxu jawaazu dalika fi ljamiic ninkii shuruudii laga helo yajuuzu an yarwiya alaxaadiid bilmacna muطlqa sawaء fi kalaami rasuuli lah wafi gayrih ida kaana caalima bima wasafnaahu qaaطican goynayo oo hubo waayo biannahu addaa macna lafdi inuu gutay aladi lafdigu balagahu soo gaaray lianna dalika midkaas huwa aladi tashhadu bihi axwaalu الصaxaabati wasalaf اlawaliina yaa xaaladood saasay cadaynaysaa wa kahiira maa kaanuu waxay ahaayeen yanquluuna kuwa guuriyo soo guuriyo macnan waaxidan macno oo keligiisa ah fii amrin waaxidin amar keligiisa bialfaadin mukhtalifa wamaa dalika midkaasna ma aha ilaa liana mucawalahum waxay cogsadeen ilaa ana mucawalahum kaana waxau ahay cala almacnaa duuna allah waxaan aragnay bu hal shay oo hal mar dhacay fiiri wuxuu ku leeyahay yanquluuna macnan waaxida fi amrin waaxid axaadiista nebiga laba qeybay kala tahay axaadiis uu nebiga soo celceliyo marka اkhtilaafu اlalfaad bayna الصaxaaba fi hadi اaxaadiث waxaa lagu ximbaaraya ana الnabiy sal اlه alيه wasalam xadatahu marata bhada اlafظ waxadata dalika اxadiiث bcaynihi bilafظi aakar mara ukra maala hadda waxaan tasawuraynaa nabiga sagaal ramadaan buu soomay ramadaan kasta markuu yimaadi uu soo galayo saxaabadiis uu ku boorin jiray inay ka faa'idaystaan mar man qaama ramadaan iwa iimaanan واxtisaaban man qaama laylat اlqadri iimaanan واxtisaaban man saama ramadaan yani alfaad badana kusoo arooreyso waxaa lagu ximbaaraya اkhtilaaf الصaxaabati fi hadi اalfaad binاءa calى ana الnabiy sal اله alيه wasalam karara xadiiثa akar min mara liannahu laa yucqal nebiga xadiid uu sana hore sheegay hal yataqayad bilafdihi am yu-addi lmacnaa nebiga laa yuciid lafdahu adiga ada ada shay inaad maanta aada warisid aada rabti lafdigeed hadda aad ka cabirta hadda kusoo celin maysa marka taas waa qeyb qeybna waxa weeyaan axaadiid lam yatakalam biha nabiy sal la alay wasalam ilaa maratan waaxid mawsim ay lehed mawsimkaas keli a buu yihi maala khudbata xaj xajat اlwadaac lacalii laa alqaakum bacda caami hada falaa tarjicuu bacdi kufaara yadribu bacdukum riqaaba bacdi khudba طawiila jida xajat اlwadaac nabigu maa xajaha ilaa mara waaxida wa khudbati xajat اlwadaac khudba waaxida wa kown aruwaat yarwuuna can الnabi sal اla alيه wasalam hadihi اkhudba balfaadi mutanawica daliil calى anahum naqluu macna waaxida fi xaalaة waaxida balfaadi min cindihim hada laa taxtamil ila haka wa hada huwa sabab aladi jacala xadiid yukhaalif اqur'an waila haddaan ihahdo xadiidki nebiga sida looga hor lafdigiisa hala keeno waxa weeyaan inuu lafdigiisa mutacabad noqday noqon lahay baynama aladi hu lafduhu mutacabad huwa اqur'aan اkarim xadiidka nabiga marka liman tatawafar fi shuruud اlahliya alati dukirat anahu yajuuzu an yarwiya almacna walow lam yakun yatadakaru lafd الnabiy salى اllahu alayh wasalam markaasuu uri musanifka uma ina hada khilaafa khilaafkan asiga laa naraahu jaariyan inuu sii socdo ma aragna buuri walaa ajraahu الnaasu dadkana kuma socodsiinin fi ma naclamu waxaan ognahay فيma تضمنت بطون الكتب kutubta caloosheeda waxa ku jiro khilaafkaas ma imaanay oo se laleeyahay falaysa لأحadi ma laha an yugayira inuu bedelo lafda shayin shay lafdigiisa oo min kitaabi muصنفi kitaab la qoray ku dhex jiro oo wayuhbita badalahu fiihi kitaabkii bedelkiisa oo ku sugo oo wayuhbita badalahu fiihi lafda oo ku sugo aakara lafdi kaleo bmacnaahu ma laha buri marka leannahay nabiga axaadiistiisa macnaa laga warin karaa waa qabla tadwiin sunna w oo markii saxaabadii waxaanu ognahay nabiga min wafaatihi ilى nihaayat اlqarn اlawali axaadiida kaana tunqal bilxifdi marxalo weeyaan waa banaanka ariwaayatu alxadiid bilmacna waxaa kaloo lamid a ah, adiga oo kale hadda muxaadara jeedinay darsi aad jeedinay marka xadiid ayna soo qaata aada rabtay xadiidka lafdigiisa waad garan weyse marka an tucabira can macnaahu xadiid macnihiisa u hayo waad dhigi karta laakin صaxiix الbخaarي baan hadda akrinayna anaga ama nuriid an nastansika صaxiix الbخaarي ilaa kitaabi nuska anaga aan leeyahay nuskadii anoo صaxiix الbخaarي ka guurinayo macnihi ma soo guurin karo lafdiga kama tegi karo لanna waxa wey hadii صaxiix الbخaarي la nin kastaba macnaha guuriyo toban qofood markii guuriso kitaab kalo soo bixi marka laakin maanta aniga marka dad wax uu sheegaya haddaan macno ka cabiro macnihii asiga meeshiisoo ku haray biri waxaa loo laabanaa kitaabkii asalka ah marka alkutub lahaa xurmatuha wa qadaasatuha laysa liaxadin an yatasara fiiha sidaas weyaan marka falaysa liaxadin ma laha an yugayira lafda shayin inuu dooriyo shayga oo min kitaabin ka kitaabka musanafin wayuhbita aw suga badalahu badala shay fi fi kitaabi lafdan oo ku suga aakhara bimacnaahu maxaa yele fa ina riwaayat bilmacnaa markaan leenahay macnihii wax waa la wari karaa ruis rakasa fiiha man rakasa ninka ruqsay waa baneeyey lima kaana calayhim dadkaas waxay ahaayeen oo min dabti alfaadi alfaadi in la dabdi ah iyo wاljumuudi calayha in ayaga lagu kor angego oo min alxaraji ah iyo wالnasb dhibka ka imaanaya awgeed dadkaas a loo baneeyey haddii la yihahdo alfaadii nebiga hala guta haddii la yihahdo maa yataratabu calayha min dabt lafdi sucuubow leeyahay wاljumuudi calayha alfaadiyo macnaha waxaa weya lagu dheganaaday atajamud cala shay bimacnaa cadamu naqlihi bmana min alxaraji wالnasb dhib wa wadalika gayru mawjuudin xarajkaas iyo nasabka kuma joogo fi ma اshtamalat calayhi buطun اlawraaq awraaqda waxay ku dhex jiro iyo wاlkutubi waliannahu shaksigii in malaka hadduu milkiya takyiira lafdi lafdiga inuu wax ka bedelo falaysa yamliku malaha takyiira tasniifi gayrihi qof kale kutubtiis wax kama bedeli karo waa war cad waay haddii la dhihi lahaa kutubta naftigeeda yajuuzu riwaayatuhaa bilafdi maanta saxiix albukhaari oo si kaleana soo gaari lahay laakin lafdigu bukhaari uu yihi walow anahu dakara mubtada-an wataraka lahu lkhabr turika kama huwa amaanadii sidaasay nagu soo gaartay ayb asaadisu yanbagii liman yarwi xadiiثa bilmacna an yutbicahu ban yaqula ynbagii waxaa haboon liman yarwi xadiiثa bاlmacna ninkii xadiid macnihiisa warinaa lafdiga aan warinin an yutbicahu inuu raacsiiyo bian yaquula inuu yihahdo aw kama qaala ou yihahdo aw naxwa hada wama asbaha dalik min alfaad xadiida nabiga ka warisay lafdigii kutubta ku qornay ma xasuusati lafdi aada is leedahay macnihii waad la timid yaa keentay markaad dhamaysid aamin lagama aha anaka abdalta lafdan bigayri maa yaquum maqaamahu aw anaka zidta fi lalfaadi maa laysa minha aw naqasta sidaad ugu badbaadid aw kamaa qaala sala allahu alayh wasalam aw naxwa dalika aw shibha dalika aw qariiba min dalika yaad leeda walidalika hadda fiiri markii muxadisiinta ixaala cala lmutuun ay samaynayaan masalan muslim oo kale markuu sanad intuu sheega maca matnihi yacطifu calى dalika sanad asaniid kahiira jida warawaahu fulan fulan markuu dhameeyo naxwahu qariiba bimilihi kulu dalika dalaaladay leedahay hadduu ku yihahdo milahu bimacnaa ana matn alisnaad athani huwa caynu matn isnaad اlawal milahu waa islameshi haddii naxwahu la yihahdo furuuq yaraa udhexayso haddii macnaahu uu ku yihaahdo المعنى واحد ولكن الألفاظ مختلفة saas طيب وروي ذلك waxaa laga wariyay من الصحابة عن بن مسعود وأبي الدرداء وأنس رضي الله عنهم أو كما قال أو kda kda ay dhihi jireen siday cهdada ugu الخطيب وxuu ri والصحاaبة أرباab لساn dadka معنaha لساn anaga meesha lغada ka اsتعmaaل لساn fir qur'aanka luga ma isticmaalo bilisaani carabiyi mubiin luga waad jirtaan lugaad lugaad lahajaad waxaas laakin allisaan a ah laga cabira wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa bilisaani qawmi bilugati qawmihi wa ayib wsaxaabatu arbaabu lisaan wa macnaa dadka lugada asxaabtoodii wa wa aclamu lkhalqi bimacaani lkalaam kalaamkaas saliim wa walam yakunuu yaquluuna dalika midkaas ma dhihi jirin oo kamaa qaala ay kuma deri jirin ilaa taxawufan cabsi min azalabi inay sanbari laxadaan wa limacrifatihim waxay ogyihiin bima fi riwaayati cala almacnaa in macnaha wax lagu wariyo waxaa ku jiro min alkhatar ah marka dadkii sidaas ahay oo nebiga mushaafihay luqadii naga yaqiinay yaa taxarujan waxay ugu dari jireen oo kamaa qaala annaga inteen joognaa waa markaas ayb qultu waxaan idhi buri waida اstabaxa calى اlqaari qaariga hadday isaga ekaadaan fii ma yaqra'uhu wuxuu akrinaya lafdatun hadday isaga ekaato faqara'ahaa calىa wajhin uu ku akriyo yashuku fiihi uma qaala ou yihahdo o kamaa qaala fahada xasan lafdii la timi xadiidi inama alacmaalu bالniyaati miya mase bالniyati waay kulaha riwaayaat inama alacmaalu binniyat inama alacmaalu binniya alcamalu binniya kulaha fi sixaax laakin iskaba soo qaada raawi baa tahay mid baad ku shakisay lafdi ida ishtabaha lafdatun waay faacilkeeda ida ishtabahat meshuu dhihi lahay haddii lafdigii marka ay iska kaa darsoonto alaa wani calaa wajni shuku fi lafdigaas uu ku shakinayo marka muxuu leeyahay fahada xasanu kama qaala inuu ku daro waa wanaagsan tahay wahuwa sawaabu fi milihi lianna qowlahu aw kamaa qaala uu yihi yatadamanu wuxuu kulansanayaa ijaazatan min araawi ninka raawiga banayntiisa iyo wa idnan fi riwaayati sawaabiha canhu sida toosan in lagu war idaa baana marka tiraahdi aw kamaa qaala marka tiraahdi macnaha aniga midda aan iri ma ahan aw kamaa qaala asiga siduu yiri ictibaar la tan aniga aan sheegay hadday sax noqon weysay midda oo saxda oo ninkii aan ka wariyay ah ayaa saxa marka waxaad u tiirisay anaka kharajta min alcuhda ko midda kale waidnan fi riwaayati sawaabiha canhu aw kamaa qaala markaad tiri aniga sidayda ma ana halaga wariyo sida asiga u yiri wa hadday cadaata ana kalimata الnabiy sal اla alay slam gayra ma qulta anaka tuusi الnaas an yaquluu bikalimati الnabiy sal اla alيه wasalam uma laa yushtaradu lama shardiyo ifraadu dalika bilafdi اlijaaza lima bayannaahu qariiba uma laa yushtaradu ifraadu dalik midkaas in lagu keli yeelo bilafdi اlijaaza lima bayanaahu qariiba bimacnaa kamaa qaaladii waxay hadda ka dhigan tahay inuu leeyahay aniga waxaan dadka u baneeyey in sidan lafdiga aan u iri maan sida ninka aan ka wariyay aan u iri in la qaato marka aw kamaa qaaladaas hadda bedel can ijaaza wa marka lafdu lijaaza in lala yimaado oo bedelan naxwahu ama qariiban ama ashbaha dalika in ijaazo lafdigeeda lala yimaado shari ma lakin maa yuؤadi ilى اlmacna keliga in lala yimaado un baa muhim sal اllahu waslam ala nabina